karta inaysan islaasimina mubtada kaliya la arkoon khabar lahayn insha allahu darsigeennu uga noogu jira maanta laakiin sida haalibka waa islaasimaan sharaxaa kuu dhigaya litalaasumihimaa haaliban waa islaasimaan sida badan waa islaasimaan baab mubtada wاkhabri almubtad mubtadihi huwa smu sm weeye mubtaduu waa sm ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo jumlada ma noqdo waxaa la yidhi maxaa laga leeyay waa tan laleeyay waa isimi waxaa la arkay ficil aada mooto mubtado inuu yahay carabta nin la idhaahdo waxaa jiri jiraa la yidhi mucaydi mucaydi marka nin aad u ik xikmooyin badano mucaydiyaa saas yeelay mucaydiyaa sidaas yidhi mucaydi hadda ka hor saasuu sheegay ninaa aad u jeclayso is yidha allah ninkaas haddaad arki laheed waana nin aad u fool oo haddii la fiiriyo aan muuqaalka ku roonayn ninkii uu isdhihi jiray mar haddaad un mucaydi arki laheed aa maalinkeeda nin yaroo gaabanoo si ufil daran aa la yidhi mucaydi waaka markaasuu yidhi tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraa mucaydi inaad maqashaa ka khayr badano inaad aragto oogaa maqalku kurooyi maxaa yal haddaad maqasho waxaad suuraysaydahay nin cajaa'ib badan weynun badan oo haybad badan oo ajaa'ibli markaad aragto wuxuu yidhi wax qiimale ma tasmacu bilmucaydiyi fiiri tasmacu waa ficil mudaaric khayruna waa khabar maxaana nidhi mubtado waanu isim noqdaa halkaana maxaa yaalla ficil mudaarica yaalla tasmacu inaad maqasho bilmucaydiyi khayru waxay ka qayb badan tahay min an tarahu inaad aragto waxaa kaloo la arkay qur-aanka fiiri sawaaun calayhim isku mid wey isku mid sawaaun waa qabar astakfarta ficilkaas aa mubtada laga raba astakfarta lahum inaad dembi dhaaf u dararto am lam tastakfir lahum iyo inaadan dembi dhaaf u dalbin rasuulko isku mid wey lan yakfir allahu lahu ilaahay u dhaafi ma haddaad tiraa ilaah u dhaaf ilahay u dhaafi ma dad iska daydo ilaahay u dhaafi ma munaafiqiin marka fiiri sawaan waa qabar mubtadi astakfarta laga rabaa ficli faacil maxaa laga leeyahay waxaa laga leeyahay masderaa laga dhalaalina tasmacu bilmucaydiin waxaa laleeyahay masderkiisaa mubtadaa tasmacu ay samaacuka maqlidaada bilmucaydiyi aad aragto aa khayru khayr badanta waxayna ka khayr badanta min an inaad aragto marka tasmacu ay samaacuka maqlidaada laleeyahay samaacuka maqlidaada bilmucaydiyi aad maqasho khayrun ayadaa khayr badan maxay ka khayr badan tahay min an taraahu inaad aragto isha ku dhufato aayaddana maxaa laleeyahay astakfarta lahum ey istikfaaruka inaad dembi dhaaf u dalabto iyo wacadamuhu inaad iska daydo sawaaun waa isku mid labadaas waa isku mida ah. haddaad dembi dhaaf u dalabto iyo haddaad iska daydo dembi dhaaf dalabkooda waa isku midoo lan yakfir allahu lah kollayba marna alla u dhaafima ah. astakfarta masderaa laga dhalaalina masderka marka waa ism masderkaasaa mubtada istikfaaruka wa cadamu dembi dhaaf dalabkaaga iyo dembi dhaaf dalabkaaga in la waayood iska daydo sawaaun waa isku midoo waa siisiman yihi lan yakfir allahu lah kollayba alla u dhaafima saasaa lagu jawaab marka mubtade waa ism ficil ma noqdo waxaa haddana waxaa imaana ishkaal kale masderan hadda dhalaalina masder marka ficilka laga dhalaala shardi maxaaha inuu galo shantii xaraf mid ka mida warsaas ma soo sheegay aduu ma joogto ma sheega hay adigu ma joogto haya ii sheeg shantii xaraf maasha an walan wakey walo wama waa shantaas an waxa way an haye waa lama kuma jirin a saas dee an anna ma low kay waa shantaas an an waa midda ficilka mudaaric nasbida annana waa ina walaalayaalkeed low ma kay shantaas xaraf ficilka maray galaana masr laga dhalaaliyo haddee tasmacu shantii kuma jirto astakfartana shantii kuma jirto maxaa laga leeyay jawaabta waxaa leedahay meeshaan waxaa la dhahaa sabkun bilaa saabikin sabkun dhalaalin bilaa saabikin ayadoo wax wax lagu dhalaalin la erga masarka la iska dhalaashana markaa sabkun bilaa saabikina la yidhaha meeshaan ayadoon wax wax lagu dhalaaliyo la erag ee masarka la iska soo dhalaashanayo si qaacidada loo ilaaliyo ficil ma noqdo mubtadi sabkun bilaa saabiqin wey marka isim waa inuu mubtaduu yahay isimku wuxuu noqon karaa sariix wuxuu kaloo noqon karaa muawal almubtada mubtadi huwa ismu ism wey isimkaasoo almacruuf almarfuucu la goday wey isimkaasoo almarfuucu la goday waxa weeyaan lafdan ow taqdiiran ow maxal isimkaasoo alcaari ka dharbeelay canilcawaamili caamilyaalkii caamilyaalkii allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey caamil lafdiya sida kaana iyo khawaadeedi waa inuusan gelin sida ina iyo khawaadeedi caamil lafdiya hadduu ka dharbeelay yaa ku camal falay oo goday waxaa goday caamil oo macnawi ah caamil aan lagu dhawaaqayno macnawi ah oo muxuu yahay alibtidaau waa ibtidaa marka mubtadaha caamilka ku camal fala muxuu yahay waa caamil macnawiya ah, waa alibtidaau wa huwa mubtadihi qismaani duu qismayni laba qaybood miduu saaxiibo weeye daliil maxaa u ah bilistiqra waa la raacraaco carabigiyaa la raadiyo mubtada labuu noqdo daahirun mid daahira iyo wa mudmaru mid mudmar ah fa damiiru midka marka ah, haddee damiir haddii lagu yidhi mubtadaha midka noqonaa damiir wuxuu u qaybsanaa mutasil iyo munfasile mubtadaha midka noqonaa waa midka munfasilka ah ee mutasil kuma noqdo mubtade ah damiirka oo mubtada noqon karaa damiir laba weeye mutaصil iyo munfasil waa midka midka mubtada noqon karaa munfasil ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum hunna shardina maxaa ah inay mubtadaha iswaafaqaan oo u muطaabaqeeyo khabarku ifraadan wa tasniyatan wa jamcan wa tadkiiran wa tacniisan waa inay ismudaabaqeeyaan waa inay ismudaabaqeeyaan an waa inay iska mudaabaqeeyaan waa inay iska waafaqaan mubtadaha iyo qadarka ifraada haddaad tidhaahdo anta mubtadaha soo qadara waa inuu mufrad noqdo qaa'imun aad leedo ma dhihi kartid anta qaa'imani waa qalad waa inay iswaafaqaan ifraadan wa tasniyatan haddaad tidha antumaana maxaa leedahay qaa'imaani wa jamcan haddaad tidha antum maxaad leedahay qaa'imuun وتذكيرا أنت markaa tira مa leedahay قائم وتأنيiثa أnta markaa tira مaa leedahay قائمة شaنtaas waa inay iska waaفقaan mسألa waxaa jirta aysan iswaafqi doonin waa marka ismu تفضيل wa la ha kaas qadrigaan u daynayna insha اله dibaan iskaga dhigayna hadda bilaa baa la jooga qadrigaan ku arki doonaa ismu تفضيilka maسلaa ayaa jira oo aysan ismu daabaqayni in شhaء الlaه waa haddii ilaahay qadrina gaarsiiye qadriyu ku bislaadaa naxwadu yidhi falmudmaru mudmarkii ana weeye iyo waa akhawaatuhu ana iyo kuwii lamidka ahaa ana waa akhawaatu akhawaatu waxaa loola jeedaa nadaa-inu anta anti antuma ah, ana anta anti antuma w ana maxaa ku xijiray naxnu ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum huna falmudmaru mudmarkii ana weeye iyo waa akhawaatuhu allati akhawaadii akhawaada haddeen isku aabbiyo hooyaa dhalay loolama jeedo maxaa loola jeedaa nadaa'iru kuwa isku midka ay yihiin ah. allati akhawaadii taqadamad ku soo hormartay fii fasli mudmari fasalkii mudmarka wadaahiru mubtadaha daahirkaa qismaani laba qaybood wey mubtadaun weeye ka bedelo mubtado loo u sugnaaday mubtadaa khabarun iyo wa mubtadaun mubtade mubtado loo mubtada usugnaada marfuucun mid la goday marfuucaasoo sada awday oo daboolay masd abr abarka makaanu awdidiisa mbtad labaa loo qaybiya mbtad abr leh iyo mbtad aan abr lahayne wuxuu qaadana m mafruuc ama waa aacil ama waa naacil ama waa aacil ama waa naacil aacilkaas ama naacilkaasa boos iyo abarka dega mbtadahana wuxuu ka deeqaya maahan meeshii qabarku degi lahay iskaga aadiye maaha waa maqan yahi abar umaba bahna mbtadahaas isagaa ka kaafina meeshii uu degi lahaa mubtad inta dego uu ka kaafina wadaahiru mubtadaha waxaa tidhahdaa wadaahiru mubtadaha daahirkaa ah, qismaani laba qaybood wey mubtadaun mubtade wey mubtado loogu sugnaaday khabaru khabar iyo wa mubtadaun mubtade mubtado loo ugu sugnaaday marfuucun ku la goday faacilan kaana aw naaibo faacilina faacil midku labaadu ah, marfuucun ku la goday marfuucaasoo sada daboolay masada alkhabari khabarka makaanu daboolidiisii فاأول midka horeeya oo waa midke waa مbtd abر aadanaya نحو الله aل ربنa waa khاaلqeeni الله waa مبtd رب waa khaبرkii رب مضاaف ma مضاaف إليه ومحمد ومحمد محمد رasuuلاللahi waa ergeyga all soo diray محمد مبتd رasuuل khaبر مبتd رasuuل مضاaف اللahi مضاaف إليه wani mubtadaha labeeyo mubtada aan khabar qaadayn asagu oo qaadanaya isim ka deeqa khabarkii huwa smu faacil waa ism faacil iyo wasmu mafcuul labadaas kaliya maahane صifa mushabahaad ku dar صifa mushabahana waa la mide mansuubkana ku dar mansuub labadaas ku dar afar ka dhe waxaa lamida ah صifa mushabaha waxaad leedahay maa xasanun miduu wanaagsan yahay ma ahan wejhu wejigiisu maala waxaa leedahay zaydun zayd maa xasanun mid uu wanaagsan yahay ma ahan wejhuhu zayd wejigiisa maa xasanun fiiri zayduntu waa mubtadaw awal maadu waa naafiya xasanun waa mubtadaw haani marka xasanun maa naafiyatu markaa tira xasanun mubtadaw marfuucu bilibtidaa وcalaamaة rفci damة daahiraة في akhiri maxaa leeda marka xasanu صifa mushabaha ah, tacmalu camala ficliha tarfacu اfaacila leeda wejhu faacilu xasana leeda sad masad اkhabr booskii khabarka isagaa degay marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu shaakir kadibna mubtadaha oo xasan ah iyo marfuucan uu godtay aad mubtadii horo zayd ahaa khabar uga dhigay marka maa xasanun wajhuhu xasan waa mubtadi khabarna ma qaadanayo muxuu qaadanaa ism marfuuc oo faacil ah oo ka deeqa khabarkii waa wejhudan wejhuna mudaaf haadana waa mudaaf ilayh marka ism faacil iyo ism mafcuul sife mushabahan ku dar waxaad kaloo ku dartaa mansuub waxaa la yidhaahdaa maa quraishiyun anta maa qurayshiyun ku quraysh loo nisbeeyey ma tihid anta adiga fiiri maa naafiya qurayshiin mubtada marfuuc biاbtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri maraad leeda qurayshiyu markaasaad waxaa leedahay qurayshiyu ah, mansuub yacmalu camal ficli waa amal yacmal aad leedahay yarfacu faacila faacilu iska qaadana yarfacu faacil qurayshiyu maa qurayshin anta waa faacilu qurayshiyun ad leedahay anta damiirkaas waa faacil qurayshi isimka marfuuca oo abarka ka deeqaya ism daahirana waa noqon karaa damiirna waa noqon karaa tanaaba ka mida anta faacil qurayshiyun ad leeda nasb abr ah, mabniy calى sukuni fi maal rafcin wataw xarfu kibaab an keligeeda ilaa faacile marka waxaan ku daraynaa ism faacil ism mafcuul maxaan ku daraynaa صifo mushabaha iyo mansuub labadiiba waa miaalin kuwa kale asaga noo misaalina wtani mubtadihii labeeyey oo aan qabarka qaadayn huwa smu faacil weeye wasmu mafcuul weeye waa goorma mar walba maaha waa idaa taqadama markuu ka hormaro calayhima korkooda nafyu nafyi aw istifhaamu ama istifaam waa in nafyi ka hormara nafyi waa inuu ka hormara ama istifhaamu ay ka hormarto naxwo aqaa'imun ku taagan ma yahay zaydun aqaa'imun alhamsatu lilistifhaam qaa'imun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih qaa'imun ismu faacilin yacmalu camal ficlihi yarfacu lfaacila zaydun faacilu qaa'im sad masada alkhabar marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih waa faacil fiir hadda qaa'im waa mubtade qabarna qaadana maxay qaadaneen faacil faacilkaasaa ka deeqaya uga filan khabarkii booskii khabarkan isagaa degay hade waa qaaim waa ism aacil waxaa ka hormaray istifhaam ayagoo isimkii faacil nafyi ka hormaray wamaa qaaimun laba taagan ma ahan azaydani labadiisay wamaa qaaimun izaydaani ma naafiyatun qaaimun mubtada marfuucu biاbtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri qaaimun ismu faacili yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila azaydani aacilu qaaim aacilu qaa'im sad masad abr marfuuع وcalaamaةu rafci alأlif niyaabata can dm لأnnahu musanaf ma naba fi xarfi min xaraka wa nuuna ciwad can الtawin fi ism mfrad ismkii mafcuul wa hal maطruubun ilcumaraani labadii cumar laba la garaacayo ma yihiin hal xarfu istifhaam مضروب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر مضروب اسم مفعول يعمل عمل فعل يرفع نائب الفاعل alcumaraani naaibu faacil mafruub waa naai ism mafcuul naai faacil qaata naai faacilkiisi wey sad masad alkhabar marfuuc wa calaamatu rafci alf niyaabata can idama liannahu muhanan manaa fi xarfi min xarag wa nuunu ciwadun can itamwiin fi ismi mufrad asagoo ism mafcuulkii nafyi ka hormaray wamaa matruubun ilcumaraan labadii cumar laba la garaacaya ma ahaanin alwaaw xarfu cadfin ma naafiye mdrوb mbtd marفوع bاbtidا وcalaamaة rفc dmt ظaahiraة شhakl mdrوb sm mfعuuli yacml camla فiعli yarفc naaئb الفaacil alcmaraani naaئb faacil madrوb sd msd اkbr marفوuع وcalaamaة rفci allf niyaaبة can dmn لأnhu msn ma naفixa faman xarج wanuuna ciwad can اtwni في اsm mfrd walaa yakuunu mubtadau mubtaduhu ma noqdo nakiratan nakiro ilaa bimusawiqin wax u cunansiiyo u banneeya in la helo maahane walaa yakuunu mubtadau mubtadihi ma noqdo nakiratan nakiro ilaa bimusawiqin wax u cunansiiya in la helo maahane mubtaduhu waa maxkuumun calayh waa mid wax lagu dul xukmina waxaa leedaha fiiri saariqun muxamadun kariimun mubtadaha xuqunaad ku ride waa maxkuumun calayh ah. waxaa leedahay cumaru caalimun aad leedahay zaydun jaahilun xugunaad ku ride marka mana banaanaa la yidhi axad laga jaahil yahay in xugun lagu rido hadda fiiri qaadiyaan maxkamad fadhiistay markaasuu yidhi hala dhegayso xugunaan gaaray aan soo saara maantoo taariikhdu intaasoo kadaa kadaa kadaa tahay waxaan ku xukmiyey in gacan laga gooyo nin aan la oqon nin aan la oqon gacanta laga jaro sax miya halkaa laga soo qaba marka waxaa la yidhi waa qalad waa qalad in wax lagu xukmiyo qof aan la oqon soo maaha mubtadahana waa maxkuumun calayh inaad xukun ku ridaa taqaan aa la rabaa soo maaha nakirana waa waxaan la oqon macrifana waa wax la yaqaan sideeda marka nakiro mubtado ma noqon karto haddaysan helin wax u cumansiiya walaa yakunu mubtadw mubtaduhu ma noqdo ma ahaado nakiratan ilaa bimusawiqin wax u cunansiiya maahane wlmusawiqaatu kuwa u cunansiiya nakirada inay mubtado noqoto kaiiratan waa fara badan yihin aad ay u badan yihin qaar waxay gaarsiiyaan afar iyo labaatan aan insha allahu haddii ilaahayna gaarsiiyo noo ogolaado ugu tegi doona cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu caqiil sharxa alfiyada markayna gaarno haddii ilaahay noo ogolaado afar iyo labaatan u ku qora soo ma jeedin qaara dhaafsiiyeenoo waxay gaarsiiyeen soddon iyo dhowr ah, soddon iyo dhowr ay gaarsiiyeen musawiqaadu waa badan tahay laakiin muxaqiqiinta uu ka mid yahay ibnu hishaam qadri naxwo macaankeed loogu tago aan arki doonnaa insha allahu ye uu yidhi waxaas ay kala tirtirinayaan laba un wey ha cumuum iyo taksiis ha hay wakti kaaga lumaayo labadan waayo naxwo maxadkeedna halkaasa loogu taga soo ma jeedi dhadhankeedu markaas kuu dhadhama e marka wax alla waxaas ay kala tiraayaan w labadaa lagu kala celaaho ama waa cumuum ama waa taksiis bes imaa ila tacmiim wa imaa ila taksiis labada qaanadooda lagu kala rida waxay rabaan ha keene marka mubtadaha wax cumuum faa'ideeye haddii laga helo mubtada waa noqon karaa waxaan rabaa nakirada ah, wax cumuum faa'ideeye haddii la hesho waa noqon karaa wax taksiis faa'ideeye hadday heshona waa noqon kartaa nabadku saasuu ku leeyahy wlmusawiqaatu kuwa nakirada u cunansiiya mubtadanimada kaiiratan waa fara badan yihin minhaa waxaa ka ah an yataqadama inuu ka maro cala nakirati nakirada nafyu aw istifhaam mideeda kale masale ku baraaru mubtade aalagu yidhi nakiro mubtade ma noqon karo mubtadaha aan noqon karin waa mubtadaha oo khabarka qaadanaa amaa midka qaadanaa marfuucun sada masada qaba waxa nakira maba noqdo isago ee mubtadaha lagu leeyahy nakiro ma noqon karo mubtada soo laba looma qaybin mubtadaun lahu khabarun wa mubtadaun lahu marfuucun sharxan indhiga ah, mubtadaha aan nakira noqon karin waa midka khabarka qaadanaa amaa kan kalaa waxa nakira maba noqde isagana waaba nakire قائم او سد صاد مضروب فيه هذا ولا نكير اه حسن قريشي waxaan rabaa qurayshiyu sax marka mubtadaha aan nakiro waxaan ahayn noqon karin waa mubtadaha khabarka qaadana walmusawiqaatu kuwa u cunansiiya mubtad nakirada dhe kuwa u cunansiiya nakirada mubtadanimada kaiiratu waa fara badan yihin minhaa waxaa ka mid a ah an yataqadama inuu ka hor maro calaa nakirati nakirada nafyun inuu ka hor maro aw istifhaamun ama istifhaam ay ka hor marto markaas cumuuq faa'iidaynayd ah nakira fii siyaaqi alcumuum waxaa la nakira fii siyaaqi nafyi tacum nakira fii siyaaqi alistifhaam tacumu cumuum ay labaduba faa'iidaynay taasna waxay ku anfici doontaa maalinka usulfiqi aad baranay waxaa la yidhi qof naxwe yaqaan iyo waxa weeyaan sarfi usulfiqi u akri waa un xoogaa un tus wadada tus qof oo awel khabiir ahaa meeshaan ka baxo aggaa ka baxo halkaasii aada iska dhe usuul wax wakti iyo culays kugu qaadama mar haddaa naxweye sarfi meel iska saar wadada un in lagu tiltilmaamaan hadda meeshan ka baxo saas yeelo hore u soco khalaas intaasaad rabta laakiin naxwe sarfiyaa ku barahe waa in nakirada nafyi ka hormar aba istifaam naxw maa rajulu qaa'imun ardadu waxay la banjaraan maaa ardaygu an sano wabara waxbarashada ka hala suuqleeyu noqon adhow hudhay gadaa ugu tegi maxaa ka reebaa le naxwadaan la barin waaya nin naxwada laga dharjiyey sarfi laga dhajiyey ma ka daalayo waxbarashada waa u dhadheli ah, lagama fuji karaa laakiin wax kuma socdaan mogta wax haraara aad ku wado qof hadduusan naxwada sarfi oqon waxbarashada kale kuma socoto ah, marka dambe si u wada waa iska daala waa tega isaga iska hari doona qof hadduu naxwada sarfi bari waayo qasab waa harar waxbarasho waa kaaga harar ah, maxaa yeele kuma socoto ah, qofkana waxaan ku socon oo uusan fahmi karin ma uma sabri karo weligiis laakiin markuu luqada qofku bislaado qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun garashadii u bilaabeen ah, qof diin u dhadhamayna kama haro waay naxwo maa rajulun hadda fiiri rajulun rajulun waa nakiro waana mutade maxaa u cunarsiiyey maadaa ka horayda mar haddii nakirada nafyi ka hormaro cumuumay faa'iidayna maa rajulu wax rajula ha kala qaadin afraada rajul dhammaan isku dar qaa'imun mid taagan maaha cumuum ay faa'iidayna hal mid kama taagna wey ah. maa rajulun wax sidiisaba rajul la yidhaah oo magacaas leh qaa'imun mid taagan maaha maa naafiyatun rajulun mubtado marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu shaaqina qaa'imun khabar mubtada aha maadana naafiya tamiimiyan ka dhigaynaa xijaasiye isku dhibi mayno maa camal fashaa jirto oo sida kaana la camal fasho oo tarfacu ismu tansib lkhabara ah waa noo soo socota insha allah mar dhawaan gaarayno iyadii oon la gaarin hadda sii bilaaban mayno waaya hadda rajulun waa nakiro waana mubtade maxaa u cunansiiyey maada nafyada ka horayda dhig wahal rajulun nin ma yahay jaalisu mid fadhiya war wax ninhu ma fadhiyaa rajulun hadda الواو حرف عطف هل حرف استفهام رجل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جالس خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره رجل ومبتدا وانا نكره محاول حنرسيه استفهام ككهري wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa wuxuu yidhi ailaahun war ma mid la caabudo ayaa facala sameeyey daalika kan la soo sheegay macallahi ilahi la jirkiisa war inta la caabudo gaalo qaar malaa'igay caabudaan qaar waxay caabudaan awliye alleh oo maryamo binti cimraan ayay caabudaan qaarna nabiyaalay caabudaan kiristaanka o dhan caabudaan nabi ciise soo qaar malaa'igay caabudaan qurayshtu malaa'igay caabudi jireen gaalada qaar ka mida mushrikiinta qaarna nabi qaarna weli ilaah oo hadda yahuuddu maxay caabudaan cusayr oo nin saalixa ah soo haye isku dar wax geed soo dhaliya ma lagu arkaa wax la caabudo malaa'igtu geedaha ma soo dhalida ambiyadu ma soo dhaliya awliyadu ma soo dhalida haddee cibaado ma mudan yihiin marka maya ailaahun ma mid la caabudo ayaa facala sameeyey daalika inta lasoo sheego alla sameeyey macallahi ilahi la jirkiisa hal midoo la sameeyey ma ogtihin maya soo maaha mar haddee ilaahay cibaadada u daaya ahaa marka fiiri ilaahu waa nakiru maxaa ilaah maxaa la yidhaha loo wixii la caabudo ah, ah, fiiri dhammaan marka ilaahay ka soo hadlay qoomu nuux oo ilaahay ka soo hadlay reer caad reer samuud waxa way reer madyan qoomu luud kadaa wixii la halaagay famaa agnad canhum aalihatuhum uu idhaahy maxay ka difaacday ilaahyaalkoodii qolo walbaa waxay caabudayeen ilahay muxuu ku magacaabay ilaah maxaa dhacay ilaah maxaa la yidhahda macbuud xaq ha lagu caabudo gardarase ha lagu caabude shaygii la caabudo magaciis carabi aa lahaa ilaah marka saas darteeda ilaah marka la muxuu qaybsamaa ilaah baatila iyo ilaah xaq ilaah xaq ayaa ah allah bis inta kaloo la caabudaana aaliha baatila marka ilaah wuxuu leeyahay ailaah marka ilaah waa nakira marka ilaa waa wax kastoo la caabudo ama dhagax ha ahaado ama malag ha ahaado ama nabi ha ahaado ama weli ha ahaado كل معبوd فهuو إلaه waa نkira marka إلaه aلaah waana مbtd maanta macalahi darفkaasa habarki aلaah maxaa u banayey inay مbtd noqoto ilaah hmsada ka horayda اstiفhaamta u banayda اstiفhaamta u banayda waay wa minhaa musawiqaadii waxaa ka mid a an takuuna nakiradu inay noqoto mawsuufatan ku la sifeeyey haddii la sifeeyo taksiisaa la ydhaha taksiisay faa'iideynay khalaas waa noqon kartaa markaa nakiradu mubtade wa minhaa musawiqaadi waxaa ka mid ah an takuuna nakiradu inay noqoto mawsuufatan ku la sifeeye naxw walacabdun adoon addoonkoo muminun muumin ah ah khayru khayr badan oo min mushrikin ka khayr badan gaal uqimaaleey walacabdun alwaaw bixasabi maa qablahaa lacabdun allaamu laamu ibtidaa cabdun mubtado mafruucu biibtidaa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirih muminu صifatu cabdin wa صifatu marfuuci marfuucu wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirih khayrun khabaru mubtadain marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih hadda cabdun waa mubtada waana nakiro maxaa wuxuu narsiiyey ifada ka dambayda ifada ka dambayda wa minhaa musawiqaadi waxaa ka mida an takuuna inay noqoto nakiradu mudaafatan mid la idaafeeyey hadda fiiri ilaa nakiratina loo idaafeeyey maxaa yeelay ama waxaa loo idaafeeyey ilaa macrifatin wlmudaafu mima laa yatacarafu bilidaafa sow sooma anaan ogaan isim nakiraan haddii loo idaafeeyo macrifo muxuu noqonaa mudaafkii macrifo muxuu noqona waxaad fahamtayna lagama leexdo waxaadan fahmina lama sheego marka su-aal la isweydiiyo isim nakira haddii la idaafeeyo oo macrifo loo idaafeeyo mudaaf ilaygu macrifo yahay mudaafki xuu noqona macrifu noqona yuu la daraje ekaana kan loo idaafeeyey marka laga reebo kii damiir loo idaafeeyey sax way waad garateena ka cabsanin waxaa jirta asmaa haddii xataa macrifo loo idaafeeyo aan ayagu macrifo noqon oo aan idaafadu macrifay karin afaraan ka miaalayn waxaa kamida milu waxaa kamida hayru waxaa kamida xasbu waxaa ka mida ayub aye maxaa jira waxaa jira asmaa oo haddii la idaafeeyo aan idaafada xataa macrifo ku noqon haddii macrifo loo idaafeeyo ku noqon maayaan maxaa ka mid a milu maxaa ka mid a hayru maxaa ka mid a xasbu maxaa ka mid a ayub haddaa tira ir hadda haddaan ku idhahdo adiga ir inaysan macrifo ahayn macrifa mt waa wax la yaqaane hadda haddaan ku idhahdo adiga hayruka laa yabkal adiga qof aan ahayn ma baqiilo qofkaas kalon sheega ma taga ayrka aan sheega waxaan ku idha ayruka adiga ayrkaa dadka aan adiga ahayn laa yabkalo ma bakiilo ayrkaas ma wax la yaqaanay maaha macrifo ma hadde waa qofkee taabo <laughs> hadda tiradi kama tuso maaha hadde waa kaasa macrifo maaha waa nakiro nakiro saasaa lagu yaqana mugta nafsada dadka oranay ku dhece waxaan ku yidhi mil waxaan ku idhi miluka laa yabkal adoo kale ma bakiilo hadda waa qofke waa qof adoo kalea laakiin adiga maa hay halkuu jooga lama sheegin waa nakiro milu marka waxaa loo idaafay waa sida ah, marka waa numad waxaad leedahay marka nakiradii waa in la idaafeeya laba shaya mid loo idaafayna u fiirsada laba shay mid wey imaa in nakiro loo idaafeeyo o wa imaa in macrifo loo idaafeeyo laakiin mudaafku uu yahay asmaada aan ku macrifoobin idaafada waxaan idin ogtahay nakiradii musawaqaadeed maxaa ka mid a in la idaafeeyo marka marka la idaafeeyo laba shay mid waa in loo idaafeeyo in nakiro loo idaafeeyo nakiro in loo idaafeeyo iyo macrifo in loo idaafeeyo laakiin mudaafku uu yahay asmaada aan idaafada ku macrifoobin sida ayru hadda haddaan ku idhahda miluka adoo kale laa yabkalu ma bakiilo milu waa mubtade laa yabkalu jumladuna khabar milugana waa nakiru waxaana loo idaafeeye macrif oo damiir ah waana nakir maxaa yeelay milu kuma macrifoobo saas waxaan ku ihi hayruka adiga deeqsiniman kugu awriya macnaha waxaan kugu tilmaamaya geesnimo waxaan ku leehay hayruka laa yajuuz adiga qof aan ahayn wax ma bixiyo ayruka laa yajuudu adiga kayrkaa wax ma bixiyaan marka ayruka wax tirsan maahan mo maahan qof la yaqaan ayru waa mubtado waana nakiru waa idaafaysay macrifeed waxay leedaha ayru macrifo kuma idaafoob waxaa leedaha alasmaa almutawagilatu fi libhaam asmaada magaceeda maxaa la ihahdaa aan idaafada ku macrifoobin alasmaa almutawagila asmaada ku fogaatay fi libhaami qarsoonaashada ayaaba la yidha ayagana loo yaqaan waayahay nakiradii waa la idaafeeyey maxaa loo idaafeeyey nakiro kale ama maxaa loo idaafeeyey macrifo laakiin wاlmudaafu mima laa yatacarafu biidaafa wuxuu ka mid yahay mudaafku kuwa ku macrifoomin idaafada markaasna nakiradu waa noqon kartaa mubtada naxw khamsu salawaatin fiiri shan salaadood katabahuna allahu alla waajib yeelay amsu waa nakiro waana mubtade maxaa u narsiiyey mudaaf ilayya ka dambeeyo nakira amsu salawaatin hamsu mudaaf salawaatin mudaaf iley katabahuna allahu jumladaasuna waa khabar wa minhaa musawiqaadii waxaa ka mid a ah, an yakuuna alkhabaru kabarku inuu yahay barfan daraf kabarku inuu daraf yahay o jaaran wa majruuran ama jaar majruur uu yahay darafkaas iyo jaar majruurkaasoo muqadamayni laga hormariyay calaa nakirati nakirada musawiqaadii waxaa ka mid ah haddii qabarku uu noqdo danaf ama jaar majruur oo ay ka soo hormaraan nakirada nakiradaas dambe mubtada waa noqon karta mubtada muakaraha laga dhigaa danafkan iyo jaar majruurkaanna khabar muqadamaha laga dhigaa ah. kabarkiyaa ah wuxuu noqday danaf ama wuxuu noqday jaar majruur waana ka soo hormareen mubtadihii khalaas nakiradaas waa noqon kartaa mubtada ka dambayda wa minhaa min almusawiqaati waxaa ka mid a an yakuuna alkhabaru inuu noqdo darfan aw jaaran wamajruuran darafkay jaar majruurkoo muqadama in laga hormariya calaa nakira naxwo cindaka agtaada rajuluna ku sugan cindaka adiga agtaada kaliya rajulun fiiri cinda darfu makaan dhe mansuuban cala dafiyati makaaniya wacalaamatu nasfi fatxatu daahiratu shaaqir wa darfun mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiru kaa'inun waa kaas aqbar cinda mudaaf walkaaf mudaaf ilayh والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر رجل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره رجل ما أنت وانكر وين مبتدئ معاه عننسيي خبر كهر مري أو أه ظرف وفي الدار guriga dhexdiisay ku sugnaatay imraatun haweeney fiiri fi daari jamjurku khabar muqadama imraatun waa mubtada muaqara waana nakiro maxaa u cunansiiyey mubtadanimada abarka oo jamjuurka ka hormaray iyo wanaxu qawlihi waladayna cagteennu ku sugnaadu ilahay yidhi masiidu jannaa la gelin dadka kayr kale wax kaloo dheeraadana uhaynaan ilahay yidhi oo waa maxay inay ilahay wejigiisa arkaan ilahay wejigiisa inay arkaan waladayna cagteenna waxaa ku sugnaaday masiidu dheeraad janno wax ka fiican kana dheeraad marka fiiri ladayna ladaa waa darfu makaan mabnina weeye mabni wey mutacala meeshuu ku tacalluqaa khabarkii lada laday mudaafu wey naaduna mudaaf ilayh masiidun waa mubtada mucaqara marfuuc waana nakiro maxaa u cunarsiiyey khabarkiiyaa noqday daraf waana uu ka hormaray wa calaa absaarihim gaalada aragyaalkooda hishaawatun dabool ayaa ku sugnaaday hishaawatun waa mubtada mucaqara khabarkiina calaa absaari jaabijuurkaas weeye hishaawatunoo nakiraa maxaa u xunansiiyey oo u baneeyey inay noqoto mubtade jaari majruurka qadarka oo ka hormaray waaya waqad yakuunu waqad yakuunu inuu ahaadaa laarkaa almubtadow mubtadiin masderan masder masderkoo muawalan la awilay min an laga awilaye waa ficil mubtadaha isimuu noqdaa alla soo yiri maxaan idhi isimku صريح مؤwلkii waa kala dhegayso marka وqad ykun mbtd mbtd inuu noqdaa la arkaa msdrin msder msderkaasoo muأwlan laga soo dhalaalina min an iyo واlficl naحو وan tasuumuu inaad soontaana khayru lakum idin khayr badan iiri hadda khayru waa abr aw mubtadheedii anta ficilka mudaaric nasbiday an waa xarfu masderiyi wa nasbi tasuumu waa ficil mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbi xadfu nuun ah wowduna waa faacilkii wow jamaacada markaasaad leedahay wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi tawiili masderin mubtada wالtaqdiiru ey sawmukum soonkiinaa khayrun lakum idin khayr badan sawmu waa kaasa masderkaasaa mubtada sawmukum sawmu mubtada kum sawmu mudaaf kumtuna mudaaf ilayh khayruna waa qabar waaya halkaasa noo joogo wallah subxaana wa taعala aclam slى اllahu وsلام وbaarك عalى nabiyina mحamed